bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وaصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الإmam الbkhariyu raximah اllah taعalى xadaثna cabdالlahi bn mحamed qala xadaثna abu caamir qala xadaثna israa'iilu can majza'ata can cabdillahi bni abi awfa ana الnabiya slى اllahu عalayh wali waslama kana yaquul allahuma طahirnii bالthalji ilى aakhirihi waxaan soo haynay baabkii kitaabkii aladab اlmufrad waxaan ku dhex jirnay baabu dacwaati الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ducooyinkii nebiga wuxuu yihi marka xadiidkan wuxuu ka warinaya alimaamu albukhaari sheekhiisa cabdullahi bni moxamed almusnadiyu qaala xadathana abu caamir wahuwa alcaqadiyu qaala xadathana israa'iil huwa bnu yunus ibn abi isxaaq asabiiciy can majza'ata wa huwa majza'atu bnu zaahir asulamiy hiqatun saxiixeynka ayaa loogu wariyey iyo nasaa can cabdillaahi bni abi awfa ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam kaana yaquulu wuxuu dhihi jira allaahuma yaa allahu allow dahirnii ilaahu idahir oo inadiifi bithalji baraf igu dahir waalbaradi qabow igu dahir dhadada waalmaa-i iyo biyaha albaaridi qabow kamaa sida yuطaharu thawbu danisu marada wasaqowday sida loo dahiro can ilwasakhi wasakda lagaga nadiifiyo uma yaquulu wuxuu dhihi jiray allahuma rabbanaa laka alxamdu allahuma yaa allahu allow rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow laka alxamdu ammaan baa kuu sugnaatay mil asamaawaati xaal ay tahay samaawaatka mid buuxinayso wa mil alardi xaal ay tahay ardada tu buuxinayso wa mil amaa shay buuxinayso shita aada doontayo min shayin abacdu intaa kadib ayb sida ayuu dhihi jiray xadiidkanna waa saxiix qaala xadahanaa camru bnu marzuuq qaala akhbaranaa shucbatu qaala xadahanaa haabitun wahuwa bnu aslam albunaaniy can anasin ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yughiru inuu badinayo an yadcuwa inuu ku ducaysa bihada ducaa'i ducadan allaahuma aatinaa fi ddunyaa xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma yaa allahu allow aatinaa ilaahu nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan nasii xaalad wanaagsan wax wanaagsan wafil aakhirati aakhirada dhexdeedana xasanatan nasii waqinaa ilaahu naga kori cadaaba naari naarta cadaabkeeda naga kori waa ducajaa jaamica marka adduunyada iyo aakhirada labadaba kulminayso markuu alla ka sheekeeyey xajka iyo dadka himiladooda iyo siday kala tahay waxa uu yidhi fa minhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi ddunyaa wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq dadkii waxaa ka mid a kuwa adduunye u nasiib dhahayo aakhirana aan nasiib waxba ku lahayn wa minhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar dadka marka himiladooda sidaas u kala wanaagsan tahay ninna aakhiro wanaagsan adduunyo wanaagsan ayuu alla weydiisanayaa midna adduunyo keliya un ayib qaala shucbatu shucba waxa uu yidhi fadakartuhu liqataada qataadan u sheegay xadiidkan faqaala waxa uu yidhi kaana anasu kaana anasun anas waxa uu ahaa yadcuu bihi inuu ku ducaysanayo walam yarfachu qataada laakiin ma rafcinin oo yacnii maunan nebiga u koryeelin haabitna nebiga ayuu u koryeelay oo wuxuu yidhi can anasin ana nabiya sal l ly slam kaana yughir marka iyadoo marfuucana waa timid iyadoo mawquuf ahna way timid waayo macnuhu ayb qala xadaثna musa whuwa bn ismaaciil atabudakiyu qala xadaثna xamaadu yعni bn slma can isxaaq bn cabdاllahi bn abi طalxata can saciid bni yasaari can abi hurayrata kaana nabiyu sal l slam yaquulu wuxuu dhihi jira allahuma inii acuudu bika ilaahu adaan kaa magangelaya min alfaqri faqri waalqilati yaraan waadillati dulli wa acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelaya an adlima inaan wax dulmiyo ow amase udlama la idulmiyo aniga ayb qala xadahanaa muxamed bnu abi bakri wahuwa almuqadamiyu qala xadahanaa muctamiru can leythin leyth bn abi sulaym can thaabit bni cajlaan thaabit bni cajlaan huwa alansaariyu abu cabdillahi alxamsiy saduuqun can abi cabdiraxmaan can abi umamata qaala kunaa cinda anabiyi sala allahu alayh wali wasalam nabiga agtiisaan ahayn fadacaa biducaa'in kathiirin duca badan ayuu ku ducaystay laa naxfaduhu aanan xifdisnayn faqulnaa waxaanu nidhi dacawta biducaa'in ayaad ku ducaysatay laa naxfaduhu faqaala wuxuu yidhi sa-unbi'ukum waa idiin waramayaa bishay-in baan idinku waramayaa yajmacu daalika kaagaas ururinayo kullahu dhammaantiis lakum idinka idiin ururinayo waxa aan akhriyay oo dhan wax idiin ururinayaan idiin sheegaya allahuma inaa nas'aluka mima sa'alaka nabiyuka muxamadun ilaahu waxaan ku su-aalanaynaa mima sa'alaka waxa uu ku su-aashay xaggiisa nabiyuka nabigaaga muxamedun ah sal ll slam wanastaciiduka waxaan kaa magangelaynaa mima stacaadaka minhu nabiyuka muxamedun sala allahu calayhi wasalam wixii uu kaa magan galay nabigaaga muxamed allaahuma anta almustacaanu wacalayka albalaaq allahuma yaa allahu allow anta adigu almustacaanu kula kaalmaystaa tahay kan la kaalmaysanayo wa wacalayka albalaaq gaarsiintana waxay ahaatay korkaaga walaa xawla walaa quwata ilaa billaah taas ayaa marka ducada kuu idiin jamcinaysa waxa aan duceeyey oo dhan aan ku ducaystay oo dhan ayb qilada marka xadiidkii hore ku jirayna waxa ay tahay alqilatu min alkhayr khayrkii oo la yaraysto ama alqilatu fi abwaabi alkhayr khayrka abwaabtiisa oo la yaraysto iyo wakhisaali alkhayr ayb aw kamaa qaala ayuu yihi xadiidkii markuu intaa tilmaamay kadib qaala xadahanaa yaxya bnu bukayr qaala xadathana alleythu can yaziid bni lhaad wahuwa yaziid bn cabdillaahi bni lhaad can camr bni shucaybi can abiihi can jaddihi qaala samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul allahuma inii acuudu bika min fitnati almasiixi dajaal ilaahu waxaan kaa magangelayaa masiixu dajaal fitnadiisa wa acuudu bika min fitnati nnaari naar fitnadeedana ilaahu waa kaa magangelayaa xadiidkan waana soo maray lix boqol konton iyo lix buu nagu soo maray ayib isaga oo ah min xadiidi cabdillaahi cabdillahi bni saalix can illeyth haddana waa yaxya bnu bukayr can illeyth uu bedelay marka sanadka laakiin xadiidku waa isku mid ayib oo waxaa ku jirtay allahuma ini acuudu bika min alkasal iyo yaa ku jira nam uu ka dheeraana intaan qayb bou marka hadda kan kasoo qaatay kaasaa badnaa oo acuudu bika allahuma ini acuudu bika min alkasal ayaa ku jirtay qala xadahanaa axmed bnu yunus wahuwa lyarbuuciyu qala xadahanaa abu bakrin can nusayr bni abi lashcah huwa alasadiyu abulwaliid alkuufiyu hiqat can acطaaءi bni saa'ib can saciidin qaala kana ibnu cabaasin yaquul ibnu cabaas wuxuu dhihi jira allaahuma qanicnii ilaahu igu qanaaca geli bimaa rasaqtanii waxa aada igu arsuqday waxaa isiisay ilaahu qanaaca igu geli ayb wabaarik lii fiihi i barakay allow wakhluf calaya kula gaa'ibatin bikhayrin ayb wakhluf calaya korkeyga ilaahu ku reeb kula gaa'ibatin mid kastoo maqan bikhayrin ugu reeb wax kastoo hadda iga maqan khayr igugu reeb allo ayb xaakimna xadiidkan waa soo saaray min dariiq camr bni abi qays can cataa saxiixu lisnaad ayuuna yidhi waxaana ku waafaqay alimaamu dahabi ayib ibnu callaanna xaafid ibnu xajar wuxuu kasoo raray in xadiidka uu xasaniyey wa samaacu camru bnu abi qays can cataa qadiimun buu yidhi marka riwaayadan dambe marka xaakim een tilmaamay ayaa xadiidku oo wuxuu ku noqonayaa xasan leanna cataa ninkan camru bnu abi qays cadaa bnu abi rabax wakti horeu ka maqlayo qabla alikhtilaad buu ka maqlay ayib wakhluf calayadana wuxuu ka wadaa kun lii khalafan calaa maa qaaba canii yacni waxaad ii noqotaa eh, khalaf iyo bedel iga noqo waxa iga maqan oo maal iyo wala iyo ilmo iyo heyrkiisa nacam si uu igugu soo laabto khayr oo qofku markuu safrayo waata uu dhahayo allahuma anta saaxibu fi safari walkhaliifatu fi lahli waxaa iga maqan ee maal ama ilmo iyo waxaas ahna ilaahu igaga khaliif noqo adiga igaga khaliif noqo khayrkoodu marka iisoo laabto saasay ka dhigan tahay qaala xadathana musadadun qaala xadathana cabdulwaarith can cabdilcaziiz can anasin wahuwa cabdilcaziiz bni suhayb can anasin qaala kaana akharu ducaai nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama wuxuu ahaa allahuma aatinaa fi dunyaa xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar haddabaatan cabdilcaziiz thaabit albunaani buu waafaqay xadiidku waa rafciyey qataadana haddaaya inuu waqfiyey baan soo marnay macnuhu marka waxaa weeyaan saxa marfuucan oo mawquufan qala xadathana xasan bnu rabiic qala xadathana alxasan bnu rabiic qala xadathana abulaxwas can ilacmash can abi sufyaan wayaziida can anasi qala kana nabiyu sal l slam yaquul allahuma ya muqalib alquluub ayb nabigu wuxuu dhihi jiray yaziidku marka waa yaziid bnu aban araqaashi araqaashiy qaafku waa bitakfiifi alqaaf ayb zaahidun daciif abu sufyaankuna waa dalxat bnu naafic alwaasitiy abu sufyaan aliskaaf waa saduuq rawaa lahu asxaabu lkutubi sita anas marka waxa uu yihi kaana nabiyu sal l slam yakhiru an yaquula allahuma ya muqaliba alquluubi habit quluubana calaa diinik nebigu wuxuu badin jiray inuu yidhaahdo allaahuma yaa allahu allow yaa muqaliba alquluubi quluubta midka gedgedinayo thabbit quluubanaa quluubteenna sug calaa diinika diinkaaga ku sug ayb xadiidka tirmidi ibnu maajahna waa soo saareen imaam axmedna wuu soo saaray xaakimna waa soo saaray isnaadkiisana waa saxiix yeele xaakim dahabina waa ku waafaqay qala xadathana aadamu qala xadathana shucbatu qala xadathana rajulu min aslam yuqaalu lahu majza'ah qaala samictu cabdallahi bn abi awfa majza'ah kii haddaan soo marayna can inabiyi sal l slam anahu kaana yadcuu wuxuu ahaa nabigu inuu ku duceysanaya allahuma laka alxamdu mil-a asamaawaati wamil-a alardi wamil-a maa shi'ta min shayin bacdu allahuma طahirnii bilbaradi wاthalji wاlmaai اlbaarid allahuma طahirnii ilaah iga nadiifi min adunuubi dunuubta wanaqinii kamaa yunaqa athawbu اlabyadu min addanas wanaqinii ilaahu idahir kamaa yunaqa athawbu labyadu marada cad sida looga nadiifiyo min addanasi wasaqda xadiidka muslim kitaabu salaa buu kusoo saaray qaala xadahanaa cabdulgafaaru bnu daawuud wahuwa abu saalix alxaraaniyu hiqat faqiih قال qala xadahanaa yacquub bnu cabdiraxmaan wahuwa alcadaniyu عن hiqat بن muusa عن cuqbata can cabdillaahi bni diinaar can cabdillaahi bni cumara qaal kana min ducaai rasuuli illahi sal l slam nabiga ducadiisa waxaa ka mid ahayd allahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatika ilaahu waxaan kaa magangelayaa nicmadaada zuulitaankeeda inay iga zuusho wa taxawuli caafiyatika caafiyadaada wareegeeda inay iga wareegto wa fuj'ati niqmatika niqmadaada iyo musiibadaada inay isoo kadiso anuun iska jirin igu dhacdo oo ilaahay xaggiisa kama ahane wa jamiici sakhatika caradaada dhammaanteed baan kaa magangelayaa ayb xadiidka imaam muslim iyo abu daawuud labadaba way soo saareen ayb xaakimna mustadraga wuu ku soo saaray Eh, laakiin imaamu dahabi talkhiiska wuxuu ku yidhi kharajahu muslim xadiidka muslim baaba soo saaray marka eh, ma noqonayo mustadrak baabu ducaai inda alay cinda algaythi walmatar ducadii caddaynteedii buu u baab yahay cinda algaythi roobka agtiisa iyo walmatari roobka cadfu tafsiir un qala xadaثna khalaad bnu yaxya qala xadaثna sufyaan can اlmiqdaami bni shurayx bni hani can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu ahaa idaa ra'aa haddii uu arko naashi-an daruur aan dhammaystirmin oo hadda cusub fii ufuqin dhinac min aafaaqi samaa samada jihooyinkeeda ka mida tarakahu camalahu camalkiisa waa ka wa in kaana fii salaatin salaad ba ha ahaado ayb uma aqbala calayhi ayb camalkiisii buu ka tegayo cabsi ou cabsanayo cadaab inay ku noqoto ayb uma aqbala calayhi waa ujeesanay waa u fain fain kashafahu llaahu hadduu alla faydo xamid allah allow ammaanayo wain amdarad hadday roobeysana qaala allaahuma sayiban naafican ayuu dhahay allahu waya allahu allow ijcalhu ka yeel sayiban yani mid do-o naafican wax anfaco qaala baabu ducaa'i cinda almowt geerida agteeda ducadeeda qaala xadahanaa musadadu qaala xadahanaa yaxyaa can ismaaciila qaala xadathanii qaysun qaala ataytu khabaaban ayaan u imid waqad igtawaa sabcan isaga oo isgubay toddobo toddoba meel iska gubay wa qaala lowlaa ana rasuula allahi sal ly slam nahaanaa haddii lala yahay nebigu inuu naga reebay an nadcuwa bilmowt geeri inaan u yeeranno la dacowtu bihi waa ku ducaysan lahay oo u yeeran lahaa geeridii laakiin taa nebigaa naga reebay nebigu qofka muuminka hadduu noolaado iimaan wuxuu ziyaadsanayaa khayr amase lacalahu yastactib inuu ilaahay u toobad keena baaba dhici kartaba ayib geeridii qofka wax uga horeeya may ma garanayo sidaa darteed marka waa inuu waa inaanu tamaninin geerida laakiin macno diineed haddii uu ku tamaninayo dhib ma laha baa la ogolaya taas iyada ayib baabu dacawaati الnabiyi sala allahu alayhi wasalam waa soo celiyey haddana tarjamadii buu soo celiyey oo dhowr tarjamo ka hor aan soo marnay qaala xadahanaa maxamed ibnu bashaar sidanna waa sameeyaayo baabu tu-adati fi lumuur iyo dhowr baab baabulxayaa iyo dhowr baabo sidaa uu usoo celceliyey baa jiraan qaala xadahanaa maxamed ibnu bashaar qaala xadahanaa cabdulmalik ibnu sabaax qaala xadahanaa shucbatu can abi isxaaq can abi muusa can abiihi can ibni abi muusa can abiihi can nabiyi sal l l slama anahu kaana yadcuu bi hada adducaa ayuu ku ducaysan jiray rabi kfir lii khatii'atii ilaahu gafafkayga ii dhaaf wa jahlii jahligayga ilaahu dhaaf yani falalka aan ku kacayo aan yani fiicnayn markaa saasoo kale ka dhigantahay nebigu marka dadka u barayaa isaga dabcan ee rasuulka hadda falal xun iyo kuk ku kici maayo amase wajahli wixii igaga igaga soo baxo jahli jahli ahaan wixii igaga soo baxo anoon ogeyn iga imaado wa israafii fii amrii xadgudubkayga arrinkayga dhexdiisa aan ku xadgudbo kullihi dhammaantiis wamaa iyo shay anta adigu aclamu bihi minii aada igaga ogaal badantahay allahuma kfir lii ilaahu io dhaaf khadaayaaya gafafyaalkayga kullahu dhammaantiis camdii kaskayga wajahlii jahligayga waxa aanan ogeyn wahazlii kaftankayga wakulu dalika cindii kaa dhammaantiina agteedu ahaaday allahuma kfir lii ilaahu i dhaaf maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu anta almuqadimu baa tahay waanta almuakhiru wa anta adiga calaa kuli shayin qadiir xadiidkan bukhaari kitaabu dacwaad buu kusoo saaray bilisnaadi nafsihi isnaadkan laftiisa una kusoo saaray qaala xadahanaa bnu lmuhanaa qaala xadahanaa cubaydullaahi bnu cabdilmajiid qaala xadahanaa israa'iil qala xadahanaa abu isxaaq can abi bakr bni abi muusa wa abi burdata axsabuhu can abi muusa alashcariy can innabiyi sala allahu alayh waali wasalam annahu kaana yadcuu wuxuu ahaa inuu ducaysanayo uu dhahayo allahuma kfir lii khatii'atii wa jahlii wa israafii fii amrii ilaahu ii dhaaf gafkayga jahligayga waxaanan ogeyn yani samaynayo wa israafii fii amrii iyo arrinkayga ku xadgudubkiisa dhexdiisa aan ku xadgudbo wamaa anta aclamu bihi minii allahuma kfir lii hazlii wajadii wkhaطئii wcamdii wkulu dalika cindii ayb qala xadaثna abu caasim can xaywata qala xadaثna cuqbaة bnu muslim anahu samica aba cabdالraxman alxubuliy can الsunaabixiy can mucaadi bni jabali qaala ayb akhada biyaday nabiy sala allahu alayh wali wasalama faqaal sunaabixigan marka waxaa muuqanaysa cabdiraxmaan ibn alacsar inuu yahay waa taabici isaga marka dhowrna weeyaanoo aduu ilaa saddex meelahaas u waxaa wax ka qoray alimaam albulqini siraajuddiin albulqini kitaab bau ka qoray dariiqat lwaadixa fi tamyiizi sunaabixa sidaas oo kale sunaabixigan marka kii taabiciga ahaa weyaan sunaabix ibn اlacsar eh, inuu yahay baa marka dhici karta meelo kalena inaan kusoo marnay ama noogu imaadana waa dhici kartaa can mucaadi bni jabalin qaala akhada biyadi nnabiyu sala allahu alayh waali wasalama nabiga gacanteyda qabtay faqaala waxauu yidhi yaa mucaadu qultu labayka qaala inii uxibuka aniga waan ku jecelahay buu yidhi qultu wa ana wallaahi uxibuka waxaan iri wa ana aniguna wallaahi baan ku dhaartay uxibuka waan ku jecelahay qaala alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin kalimaatin kelmado taquuluhaa atraa fii dubuuri kulli salaatika salaadaada dhammaanteed gadaasheeda qultu nacam ayaan idhi qaala qul allaahuma acinnii calaa dikrika dikrika ilaahu dikrigaaga igu kaalmee korkiisa iyo wa shukrigaaga aan kugu shukriya wa xusni cibaadatig iyo cibaadadaada wanaageeda qaala xadahanaa musadadu wakhaliifatu qaala xadahanaa bishru bnu lmufadal qaala xadaana qaala xadathana aljurayriy ayb can abilward can abi muxamedin alxadramiy abu moxamed alxadrami gulaamu abi ayuub ayaa la yidhaahdaa qiila huwa aflax wailaa famajhuulun haddii kale marka jahaalaba ku sugan waa majhuul ayb abulwardina waa abulwardi bnu humaamata ibni xasnin wahuwa maqbuulun rawaa lahu lbukhaariy fi ladab اlmufrad wabu dawuud watirmidiy wاnasaa'iy fi musnadi caliyin ayb eh, abu moxamed alxadramigana ghulaamu abi ayuub baaba ayaa la dhihi jiray ayb ayb can abi ayub alansaariy qaala qaala rajulu cinda anabiyi sala allahu alayh waali wasalama nin baa nebiga agtiisa wuxuu ku yidhi alxamdu lilahi xamdan kahiira طayiba mubaarakan fiih faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalama nebigu wuxuu yidhi man saaxibuulkalimati kelmadda qofkeedii waa ayo fasakata waa aamusay wara-aa wuxuu arkay anahu hajama min annabiyi sal l salam nebiga in uu yacni uu kala hortegay calaa shayin shay shayga oo keliyahahu ou nacay sidaabuu is yidhi markaa nacam ayib yacni wax ayuu nebiga ku kadiyey annahu hajama cala nabiyi sal ll ly slam nabiga korkiisa inuu ku kadiyey calaa shayin shay karihahu ou nacay fa qaala waxa uu yidhi man huwa waa ayakani falam yaqul ilaa sawaaban ma dhihin wax ilaa wax sawaab oo wanaagsan maahani faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ana aniga arjuu biha alkhayra baan ka rajaynayey ayaan ku raba ayaan ku rajaynayey faqaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay ra-aytu halaathata cashara malakan ayaan arkay saddex iyo toban malag yabtadiruuna xaal ay degdegayaan ayuhum koodii yarfacuhaa kor yeelaya ila allahi casa wajal marka wixii qofku uu sameeyo waxyiga intii uu soo degayey ee isagu uu khayr kala jeeday hadday qaldan yihiin iyo hadday saxan yihiin sidan oo kale nebiga u saxaya hadday saxsan yihiin hadday qaldan yihiinna nebigaa ka celinayo qofka leanna waxyigii baa weli soo degayo <coughs> waxaana ku tusayaba jaabir iyo waatay yidhaahdeen kunaa naczilu waalqur'aanu yanzil walow kaana shay-an yunhaa canhu lanahaanaa canhu lqur'aan shay la reebo haddii uu yahay qur-aankaa naga celin lahaa marka hadda maahan wadaad inuu hadda usoo daliishado tanoo kale qofku waxbuu iska samayn karaa aan diinta meelna looga dayanin isagu khayr oo u arko ajar buuna ka helayaa saxaabiganna waa sameeyey sida uu u sameeyo kale ma la dhihi karo leanna farqibaa u dhexeeyo iyo tafaawud innaga iyo rasuulka waqtigan waxyiga aan hadda aan joogno waxyi uunan soo degaynin iyo waqtiga waxyiga uu soo degayay waxbaa la saxayo waqtigaas hadda laakiin yaa waxyi lagu soo dejinayayo wax saxayo ayb qala xadahanaa abunucmaan qala xadahanaa saciid bnu zayd wahuwa akuu xamaad ibni zayd qala xadahanaa cabdاlcaziiz bni suhayb qala xadathanii anasu qala kana nabiyu sal ly slama idaa araada hadduu doono an yadkhula alkhalaa'a musqusha inuu galo qaala allahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ith ayuu dhahay ilaahu waxaan kaa magangelayaa shayaadiinta kuwooda lab iyo dhadig qaala xadahanaa malik bnu ismaaciil qaala xadahanaa israa'iil can yuusufa bni abi burdata can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu ahaa idaa kharaja min alkhalaa'i haddii uu ka baxo musqusha qaala wuxuu dhahayay kufraanaka ilaahu dembi dhaafkaagan dalbaya marka dembi dhaafka uu dalbaya sababta uu macno badan baa ku jiro waxaa ugu weyn nicmada aada isiisay oo aada igugu badan anigana shukrigeeda sidii la rabay aanan u gudan karin ayb taasaan marka qufraan ee kaaga dalbayaa nicmada allaa nagu badan innaga waxa xaggeenna ka imaanayo marka la fiiriyo iyo waxa alla uuna siinayo waxa alla uuna siinaya aada u badan shukrigiina waa ka gaabinaynaa dabcan qala xadahanaa ibrahim bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qala xadahanaa bakru bnu sulaymin asawaaf wahuwa طaa'ifiyu maqbulu qala xadathanii xumayd bnu ziyaad alkharaad wahuwa saaxibu اlcaba saduuqun yahim can kuraybi mawla mawla bni cabaas qaala xadathana bnu cabaasin qaala kana nabiyu sala allahu alayh wali wasalama nebigu wuxuu ahaa yucallimunaa inuuna barayo hada ducaaa ducadan kamaa yucallimunaa sida uu noo barayo asuurata min alqur'aan suurad qur-aankii ka mid a acuudu bika min cadaabi jahannam wa acuudu bika min cadaabi alqabri wa acuudu bika min fitnati almasiixi addajaal wa acuudu bika min fitnati almaxyaa walmamaat wa acuudu bika alla waxaan kaa magangelayaa min fitnati alqabri qabriga fitnadiisa ibnu maaja fi kitaabi ducaa buu kusoo saaray buusirina waxa uu yidhi isnaaduhu xasan misbaaxu zajaaja ayb muslimna daraf ayuu kasoo saaray yani muslimna e, min ariiqin an ibn min duruqin can ibni cabaas ayb qaala xadaanaa cali bnu cabdillaahi qaala xadaanaa bnu mahdiy can sufyaana can salamata bni kuhaylin can kuraybin can ibni cabaasin qaala bittu cinda maymuunata ayaan bariyey maymuuna agteeda faqaama anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigii waa kacay fa ataa xaajatahu xaajadiisii ayuu yimid yani waa xaajo gutay faghasala wajhahu buu dhaqay iyo wayadayhi labadiisii gacmood buu dhaqay huma naama waa seexday uma qaama waa istaagay fa ata alqirbata sibraarkii ayuu yimid fa adlaqa shinaaqahaa wuxuu furay xarigeedii meeshay ka xirnayd uma tawada'a waa ka weyse qaatay wuduu'an weyse qaad beyna wuduu'ayni u dhexeeyo ayib lam yugthir ma badinin waqad ablaqa laakiin waa ku xeel dheeraaday oo xubnihii weyseqaadka waa wada gaarsiiyey dabcan fasallaa waa tukaday faqumtu waan istaagay fatamaaytu ayb faqumtu wuxuu yidhi waan istaagay waan soo socday buu yidhi marka faqumtu fatamadaytu waan kacay fatamadaytu waan socday karaahiyata an yaraa tartiib buu marka u socday karaahiyata an yaraa nicitaan an nacayo inuu arko annii aniga kuntu inaan ahaa arqubuhu inaan sugayay bacdi riwaayad saasay qorayaan ayb arqubuhu ayay dhigayaan <clears throat> riwaayadka qaarna kuntu antabihu lahu inaan u baraarugsanahay inuu ogaado sidaa cid aan nacayo <clears throat> ayb qaarna waxay qorayaan anii kuntu ubqiihi fatawada'tu waan weyse qaatay faqaama yusallii waa kacay isagoo tukanayo faqumtu cinda yasaarihi bidixdiisaan istaagay faakhada biudunii dhegteyda ayuu qabtay faadaaranii waa isoo wareejiyey can yamiinihi midigtiisu iisoo wareejiyey fatana fatataamat salaatuhu salaadiisii waxay ku dhammaystirantay halaatha casharata ragca <coughs> saddex iyo toban ragca xaal ay tahay ayb uma dajaca waa seexday fanaama waa hurday xataa nafaqa ilaa uu quuriyey wa idaa naama wuxuu ahaa hurdayo nafaqa waa quurinaya fa aadanahu bilaalun bisalaati buu ogeysiiyey fasallaa waa tukaday walam yatawada wa kaana fii ducaa'ihi allahuma ajcal fii qalbii nuuran wa fii samcii nuuran wacan yamiinii nuuran wacan yasaarii nuuran wa fowqii nuuran wa taxtii nuuran wa amaamii nuuran wa nuuran wa lii nuuran saasay ahayd qaala quraybun wa sabcan fi taabuut marka wasabcan fi taabuuti wuxuu ka wadaa ma xifdisni toddobadaa laakiin waa ii qorantao sanduuqay igugu jirtaa ayb wasabcan fi taabuut qaala quraybun wasabcan fi taabuuti falaqiitu rajula min waladi alcabaas baan la kulmay faxadathanii bihina waa ii sheegay fadakara wuxuu ii sheegay casabii walaxmi casabii seedeyda walaxmi hilibkayga wadamii dhiigayga washacrii tinteyda wabashari kor maqaarkayga wadakara khaslatayni laba arinna waa sheegay qaala xadahanaa cabdulcaziiz bni cabdillaahi qaala xadathanii cabdulcaziiz bni muxamed can cabdilmajiid bni suhayl bni cabdiraxmaan can yaxya bni cabaadin abi hubayra can saciid bni jubeyrin can cabdillaahi bni cabaasin qaala kaana anabiyu sal l slam nabigu wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli habeenkii haddii uu kaco fa sallaa uu tukado faqadaa salaatahu salaadiisii uu dhammeeyay yuhnii cala allahi allow ammaanaya bimaa huwa ahluhu wuxuu alla ahl u yahay buu ku ammaanaya huma yakuunu min aakhiri kalaamihi allahuma jcal lii nuuran fi allahuma jcal lii nuuran fii qalbii wajcal lii nuuran fii samcii wajcal lii nuuran fii basarii wjcal lii nuura can yamiinii wa nuura can shimaalii wajcal lii nuura min bayni yaday min bayni yadaya wa nuura min khalfii wasidnii nuuran io ziyaadi wasidnii nuuran wasidnii nuuran saddex jeer buu sidaa dhehayay ayb ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed